بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa caaw saxaabi kamida asxaabta nebiga salى اllahu عalayhi wasalam taariikhdiisa waana salamatu bin qays alashjaciy salama bin qays oo reer ashjaci ah qadaa waa dhammaystay alfaaruuqu cumarulfaaruuq wuxuu ku gutay laylatahu habeenkiisaas tilka ee taa ah sahraana dhafar iyo soo jeed asagoo sahraan ahoo dharray soo jeed ayuu ku dhammaystay yacus asagoo ilaalinayo waardiyeynaya fii axyaa'i almadiinati magaalada madiine xaafadaheeda liyanaama annaasu say dadka u hurdaan oo ay u seexdaan mil'a jufuunihim indhahooda mugod indhahooda buuxooda macnaha ayagoo dhan si eh, buuxsanaan ah hurdo dhammaystiran si ay markaa u helaan aaminiina ayagoo aaminiin ah muطma'iniina kuwa xasilan oo deggan markaa ah dadka meesha deggan ee shacabka haddii ay leeyihiin madax ka warqabtoo dusha ka ilaalisaa si wanaagsan bay u seexanayaan laakiin haddii madax ihmaalisay ku hoos nool yihiin ayagaa is-ilaalinayo si fiican u hurdi maayaan macnaha idan cumar wuxuu ku dhammaystay habeenkiisa sahraan iyo soo jeed wuxuuna in badan ilaalinayo xaraasa u ahaa fii axyaa'i almadiina magaalada madiina xaafadaheeda liyanaama annaasu say dadka u hurdaan mil'a jufuunihim indhahooda oo buuxa iyo indhahooda oo kaamila macnaha wuxuu ula jeedaa inay hurdo buuxa helaan aaminiina xaale ay yihiin kuwa aaminiin ahoo aamin qaba muطma'iniin xasilan wa kaana khilaala tatwaafihi intuu wareegahayay gudaheeda bayna adduuri xaafadaha waalaswaaqi iyo suqyada yactaridu waxaa ku soo bambaxayay fii dihnihi maskaxdiisa alanjaada nimankii anjaada ahaa anjaad waa raggii sharafta lahaa alamjaada ee rabbi sharfay oo min asxaabi rasuuli illaahi oo min saxaabati rasuuli illaahi rasuulka saxaabadiisa ka mid ah kuwaasaa maskaxdooda maskaxdiisa uu u bandhigayuu ku soo celcelinayey una bandhigayay licaaqida suu ugu gunudo liwaaxidin mid oo minhum asxaabta nebiga ka mid ah alraayata calan calaa jeyshi ciidan dartii ciidan dushii addaahibi aadhaya oo u bixi doona lifatxi اlahwaas ahwaas meesha la yidhaahda aadi doona ciidan noocaas ah inuu qalqaaliyo diyaariyo iyo ninkii marka wuu dhiibi lahaa ahwaas waa mandiqa ku taala qarbiga iiraan ayaa loola jeedaa ciidan meesha aadaya inuu u diyaariyo qof raaca lahaa calanna uu u gunudu markaa u diyaariyo macnaa ciidankaa qofuu madax uga dhiga waayo wa kaana khilaala tadwaafihi dadwaafiskiisa iyo wareeggiisa intuu ku jiray bayna adduuri waalaswaaqi suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda yastacridu fii dihni wuxuu u bandhigahayay maskaxdiisa oo mar kasta ku soo noqnoqonayay alanjaada raggii sharafta lahaa alamjaada raggaasoo la sharfayoo ilaahay ka sharfay oo min saxaabati rasuulillaahi asxaabta nebiga ka mid ah liyacqida suu ugu gunudo macnaha liyacqida waa siduu qaa'id uga dhigo oo calanka loogu dhiibo liwaaxidin minhum mid ayaga ka mid ah alraayata calanka cala aljeyshi ciidan dushii addaahibi baxaya lifatxi alahwaas ahwaas furashadeeda uma kabacdi maa labisa maba daahinba an hatafa inuu qayliyo cumar dhawaaqay qaa'ilan asagoo odhanaya dafirtu waan ku guulaystay bihikaa nacam haa dafirtu waan guulaystay buu yidhi waan helay macnaha bihi asaga in shaa allah haddii alla yidhaahdo walamaa alaca markay ku dhalatay calayhi korkiisa asabaaxu subxiina dacaa wuxuu u yeedhay salamata bin qays alashjaciy wa qaala lahu wuxuu ku yidhi innii anigu wallaytuka waxaan madaxkaaga dhigayaa cala aljeyshi ciidan korkii ciidankaasoo almutawajihi u jihaysanee u soconaya almutawajihi ila alahwaas ahwaas meesha la yidhaahdee fasir soco bismi illaahi ilaahay magaciisa ku dhaqaaq oo waqaatil dagaalan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku dagaalan mana la dirar ka fara kufriyey bilaahi alla ku kufriyey wa idaa laqiitum haddaad la kulantaan caduwakum cadowgiinna oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ahna fadcuuhum ugu yeer ilalislaami islaamnimada haddaad la kulanta isla markii dilkii dagaalka ha ku bilaabin waayo hal qofood oo sababtaada ku soo hanuunaa kaaga khayr badan adduunka waxa saaran oo geela gadgududan midkiisa ka mid ah isla markii aad qofka u tagto marka ugu horaysa islaamnimo u bandhig islaamnimada u sheeg inuu islaamka soo gala ka codso fadcuuhum ila alislaami fain aslamuu hadday islaamaan faimaa yakhtaaruu waa inay kala doortaan libaqaa'i inay ku baaqi noqdaanay iska joogaan fii diyaarihim diyaartooda oo walaa yashtariku aysan idinla qayb qaadanin macakum idinka micigiinna fii xarbin dagaal hayrihim hayrkooda dagaalka dadka kale aada la dagaalamaysaan inay doortaan waa hadday islaamaan isla markii la qasbi maayo hijro iyo na raaca lagu qasbi maayo waa inay doortaan fa imaa an yakhtaaruu libaqaa'i fii diyaarihim inay meelaha iyo diyaartoodii waddankoodii xaafadooda iska deganaadaan ay ku baaqi noqdaan walaa yashtariku aynan idinla wadaagin macakum micigiinnii la jirhkiinna fii xarbi hayrihim falaysa calayhim hadday taa doortaan korkooda ma ahaanin ila azakaa zakada mooyaane wax kaloo dushooda ahaaday ma jiro walaysa lahum uma sugnaanin oo ma laha filfay xoolaha khaniimadee faygee muslimiinta ay leeyihiin nasiibun wax nasiiba kuma laha waa haddii ay idinla dagaalgeli waayaan wa imaa an yakhtaaruu ama inay doortaan an yuqaatiluu macakum inay micigiinna la diriraan oo ay idinka idingacan siiyaan falahum markaa waxay leeyihiin midlu aladii lakum waxaad idinka leedihiin oo kale wa calayhim korkooda waxa ahaaday midlu aladii calaykum waxa korkiina ahaaday waa haddii markaa idinka ay gacan idin siiyaan fa in abow hadday diideen markaa hadday islaamaan yaa laba loo qaybiyey inay meeshooda joogaan inay ciidankaa gacan siiyaan fa in abow haddii ay diidaan alislaama islaamnimadana fadacuuhum waxaad ugu yeertaan ilaa icطaa'i aljisyati inay jisyo bixiyaan canshuur inay bixiyaan taa noocaasee dadka dimiyiinta ah waa maal lagu ximaayeynayo oo lagu ilaalinayo taa markaa ugu wa wadacuuhum iyo washanahum isaga taga marka ayagii shanigooda wax dhibaatana yaan la gaarsiinin canshuurta ay bixinayaan iyo jisiyadaa gacantooda ay ku bixinayaan taasaa lagu ammaansiinayaa waxba lagu qasbi maayo inay islaamnimada soo galaan hadday islaamkii diideen maca daalika islaamka quwaddiisii awooddiisuna ay og yihiin diinta ugu sarraysay xaqa inay tahay ay og yihiin ayagu laakiin ay diidaanaysan rabin laa ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay waa marka baadidii hanuun ku kala caddaaday markaasi jizya loogu wacayaa sidoodaana loo dhaafayaa wadacuuhum wa sha'nuhum sha'nigoodii xaaladooda isaga dhex taga intaa wixii ka dambeeyana waxmuuhum ka ilaaliya min caduwihim cadowgooda in ayaga dhibaato la gaarsiiya ma aha idinkaa difaacaya walaa tukallifuuhum hana ku kalifina fawqa maa yutiiquuna waxay awoodi kara waxaysan awoodi karin wax ka sarreeya walaa tukallifuuhum ha ku mashaqaynina fawqa maa yutiiquuna waxaysan awoodi karin dushii ama waxay awoodi karaan wax ka badan ha ku mashaqaynina in abow hadday diidaan islaamkii inay soo galaanna way diideen inay jizyo bixiyaanna way diideen faqaatiluuhum la dagaalama buu yidhi cumar faina allaha ilaahay baa naasirakum calayhim idinkaga gargaaraya dushoodii ilaahay yaa nasri idinka siin doona subxaana wa tacaala ee waidaa taxasanu haddaad dhufaysaysaan oo aad qabsataan bixisnin gabaati dhufaysay ayaga ku jiraan haddaad koobtaan ood qabsataan uma ka bacdi alabuu ay codsadaan minkum xaggiina an yanziluu inay soo degaan calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisaba falaa taqbaluu minhum daalika ha ka aqbalina xaggooda xukun allan ku soo degaynaa iyo ka nebiga hadday dhahaan ha ka ogolaanina fa innakum adinku laa tadaruuna ma garanaysaan maa xukmuullaahi wa rasuulihi ma asiibi doontaan ma samaya xukunka alle muxuu yahay iyo ka nebiga ma garanaysaane hadday idin dhahaan xukunka alleh iyo ka nebigan ku soo degayna ha ka yeelina taa waidaa alabuu hadday codsadaan minkum xaggiina an yanziluu inay soo degaan calaa dimmati illaahi ilaahay ballantiisii warasuulihi falaa tucطuuhum ha siinina dimmat allaahi iyo warasuulihi ballanta alla iyo tan nebiga wa innamaa in kale ma ahane acaطuuhum siiya oo waxaad ku soo dejisaan dimmamakum ballantiina antum adinka idinka dimmadiinna ku soo dejiya way haddaad dimme iyo ballan alle ku soo dejisaan waxbaa dhici karaa dhibaataa imaan karta inta dimmada ilaahay la burin lahaa tiina in la buriyaa ka fudude ha ka ogolaanina magan iyo ballan alle iyo ta nebiga wa innamaa acطuuhum siiya dimamukum antum idinka dimigiinnii ballantiinna fa idaa dafirtum haddaad ka guulaysataan ood ku adkaataan fi lqitaali dagaalka laa tusrifuu ha xadgudbina walaa taqduruu ha ballanfurina walaa tumahiluu ha bedelina maydka aad dishin ha googoynina walaa taqtuluu ha dilina weliidan ilmaha yaryarka ah weliidka waa dumarka iyo ciyaalka kuwaana dhibaato ha gaarsiinina dadka maatadaa lagu tilmaamaa in dhibaato la gaarsiiya waa mamnuuc muslimiin ayagoo in la dhibaateeyo iska daaye ayagoo gaalaa la diidaya in dhibaato markaa la gaarsiiyo idan waa dad aad aad isaga daciif ah fa idaa dafirtum haddaad guulaysataan buu yidhi ee cumar isagoo qaa'idkiisa la dardaarmaya filqitaali dagaalka dhexdiisa falaa tusrifuu ha xadgudbina walaa taqduruu ha qiyaanina ama haniimada ha khiyaanina amase wax allaala wixii ballan oo aada la gasheen halla ha ka baxina walaa tumail ha maelina macnaha ha googoynina oo jirkooda ha bedelina walaa taqtulu ha layninoo ha dilina waliidan wax magaradka faqaala salamatu salama wuxuu yidhi samcan waطaaca ya amiira almu'miniin waa maqlay waana adeecay mu'miniinta amiirkoodiiyo fawadacahu waa uu sagootiyo cumar bixaraaratin si xaraarad ay ku jirto adag ayuu u sogootiyey washadda wuxuu ku qabtay calaa yadayhi labadiisii gacmood biquwatin si xoog ah waa saafixeeyo wuxuu rabaa inuu macsalaameeyo xoog buu gacanta u saaray wa dacaa lahu bidaraacatin si daraaco ahna waa ugu duceeyayo si tadaruc ku jira oo ilaahay u dhowaashaa subxaana wa tacaala faqad kaana falaqad kaana wuxuu ahaa cumar yuqadiru mid qiyaasa oo qadara buu ahaa dakhaamata almuhimati muhimmada iyo arrintaa iyo hawshaa culayska ay leedahay taasuu qadarahayay allatii taasoo alqaahaa uu saaray calaa caatiqii qoortiisa ninkaa qaa'idkaa qoortiisa uu ku tuuray iyo wa caatiqi junuudihi ciidankiisa qoorarkooda daalika waxay tahay arrintan liأnna alahwaas ahwaas meesha la dhaho minطiqatun waa mantiqad iyo meel jabaliyatun jabel jabal ah meesha la rabo in la aado ee loo diray waa dhul wada jabal ah dhul jabal ah waaye waa ciratulmasaaliki masaaligteeda iyo waddadeeduna ay tahay meel qorof ahoo aan sinnayn waa meel qorof qorof ah ayadoo dhan oo kharaab ah oo ah meel qorob qorob ahoo mar wuxuu aad iyo aad u qiyaasahayay dhibaatada iyo culayska shaqada iyo muhimmada ay leedahay taasoo uu saaray qoortiisa ee uu ku qaaday iyo qoortii ciidankiisa daalika sababtu waxay tahay lianna alahwaas waxay ahayd mindaqatan mindaqad iyo goob jabaliya jabala jabala ah meel jabal badan bay ahayd waa lmasaaliki jidkeedana uu kharaab yahay qorofyo iyo meel wanaagsan iyo jid fiican uusan markaa ahayn xasiinatu lmacaaqili dhufeesyadeedana meel xasiino ah oo gabaati ah oo lamagaleen ay tahay macnaha macaaqiladeeda iyo dhufeesyadeedana lamagalaana uu markaa yahay waaqicatan waxay ku tiilay bayna bayna bayna albasrati iyo watukhuumu farisa basra meesha lagu magacaabo iyo faris xuduudaheeda iiraan xuduudaheeda ayay ku tila yaskunuhaa waxaa deganaa qowmun qowm ashiddaa'u xoog badan oo min alakraadi ragga kurdiyiinta la dhaho nimanka kurdiyiinta ilaa hadda degan ayaa meesha markaa deganaa sidaa darteed niman niman kurdiyiin ah oo ashiddaa ahoo aad yaad dagalyahana u ah oo xoog badanna way deganaayeen waxay ku tiilay basra iyo xuduudda faris inta u dhaxaysaa macaaqilaheeda iyo dhufeysyadeeda lama galeen bay ahayd dhulka loo marahayo dhul kharaab aho kharafa buu ahaa intaa waxaa u sii dheeraa mantiqada ay ku taalo waa wada buuro dhammaan marka bacdamaa saas ay tahay meel halisa inay tahay yuu cumar dareemahayey walam yakun mana ahayn lilmuslimiina muslimiinta buddun mid laga maarmi karay min fatxihaa furashadeeda aw isaytarati ama in la saytareeyo la qabto calayhaa dusheeda liyaxmuu si loo ilaaliyo duhuurahum dhawaradooda min hajamaati alfursi furs weeraradeeda cala albasrati basro looga ilaaliyo in meeshaa la qabsado meel caji meel mataqaanaa lagama maarmaan bay ahayd muslimiintu inay meeshaa gacanta ku dhigaan gud bay lagama maarmaan inay furtaan meesha ama ay sayطareeyaanoo maamulkeeday markaa qabsadaan aw الsayطaraةi calayha ama inay sayطareeyaanay ayagu ka taliyaan liyaxumu si looga ilaaliyo duhuurahum dhabaradooday uga ilaaliyaan min hajamaati alfursi furs weeraradeeda cala albasra ay ku soo qaadaan wayamnacuuhum ay ka difaacaan min itikhaadiha inay ka samaystaan miidaanan goobo lijunuudihim ciidamadooda inay meel maydaanahoo saldhiga ka samaystaan oo fa fatatacarada ay u soo bambaxda markaa salaamatu alciraaqi ciraaq badbaadadeedii wa amnuhum aaminkeeda lilkhatari khatar inay ku soo baxdo taasaa markaa aad looga baqaayey lagama maarmaanna u ahayd muslimiinta mar-uun inay meeshaa gacanta ku dhigaan maba waa dhaqaaqay salamatu bin qays calaa ra'si jeyshihi ciidankiisii asoo madax u ah alghaazi duulay fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa hayra laakiin annahum ayagu maa kaaduu maba siginba yatawagaluuna inay hoos gudaha u sii galaan qaliilan wax yar yatawagaluuna macnaha inay galaan oo ay aad u galaan qaliilan wax yar fii ardi alahwaas ahwaas dhulkeeda xataa dakhaluu ilaa ay galeen fii siraacin legdan mariirin ee qaraar maca abiicatiha alqaasiya dabeecaddeedii qallafsaneed iyba kow la dagaalameenba intaan ciidankii laisdagaalay la gaarin dabeecaddii iyo dhulkii qaraabka ahaa iyo wixii ku dhex sugnaa oo dhibaato ah taasaa u baaha marka hore in lala dagaalamo marka intaysanba xoog u sii gelin masigin baa la yidhi hayra laakiin annahum maakaadu uma dhowaanin yatawaagaluuna inay sii galaan gudaha qaliilan wax yar fii ardi اlahwaas xataa dakhaluu ilaa ay galeen fii siraacin lagdan ama dagaal oo mariirin culus soo qareer maca طabiicatihaa ahwaas dabeecadeeda iyo cimiladeedii alqaasiyati ee qallasanayd faqad afiqa waxay guda galeen aljeyshu ciidankii yucaanii inay la saxariirayaanay la rafaadayaan min jibaalihaa buuraheedii buurihii annakhirati ee waaweynaa wahwa muscidun marka uu korahayo mar allaala markuu muscid yahay uu sii fuulahay buurtii inuu la saxariiro wa yukaabidu inuu la rafaado waa isku macno min mustanqacaaniha min mustanqacaatiha waa meelaha mustaqnicaadka ah waa waraha meelaheeda biyofadhidis biyo ahna inay la rafaadaan almarbuu'ati ee cudurka badan meelaha biyaha aad u fadhiya cudurka duumadii kaneecada aad ugu badan kaana inay la saxariiraan oo ay la rafaadaan wahwa mushilun mar allaala markuu dooxda joogo markuu meesha sahlan joogana wixii berkado ahaa iyo waro ahaa ee biyaha cudurrada ku jiray la sakaraadayaan la saxariirayaan markay buurta sii korayaanna koritaankeedii buurta weyn ayay la saxariirayaan taasaa waxaa noqotay inay taa la dagaalamaan wayusaaricu inuu la legdamahayo uu la saaricaynaya ciidankii taana way bilaabeen oo way way ku saxariireen afaaciyaha abeesooyinkeedii alqaatilati ee wax dilahayay wa caqaaribahaa dabaqalloocyaalkii assaamati sunta badnaa yaqdaana naa'iman soo jeed iyo hurdo labadaba haddana bahalladii meesha ku jiray iyo masaskii iyo dabaqaloociina wuxuu u baahday haddana in musaaraca lala sameeyo kaana markaa lala dagaalamo wayusaaricu inay la saaractamayaan inay la musaaractamayaan afaaciyaha waa abeesooyinkeedii alqaatilata ee wax dilahaya oo markay saa kuu qaniinaanba qofkuu dhimanayay iyo wa caqaaribahaa caqaaribtii meesha ku jirtay caqaaribtu waa dabaqalooca assaama ee sunta badnaa yaqataana naa'iman soo jeed iyo hurdo labadaba hadday hurdaanna kaneecadani waxaan baa baaconaysa hadday soo jeedaanna bahaladani waxaana laga cabsanayaa saa darteed taasaaba waxay bilowdayba inay la dagaalamaan laakina ruuxa salama salama binqays ruuxdiisii almu'minati mu'minada ahayd ashafaafata ee khafiifka ahayd shafaafa macnaha khafiifka ahaydee dembiga iyo xaaraanta iyo waxyaabaha kale aan lagu cuslaynin kaanad waxay ahayd waxay ahayd naftii E, waxay ahayd turafrifu mid duusha biajnixatiha garbaheeda fowqa jundihi ciidankiisa korkooda yaysaa u dulmaraysay naftii salama duulitaankaa duulitaankii shimbirta maehe waa iska kinaayo oo waxaa loola jeedaa inuu aad io aad u dabdiyo oo mar kasta dushooda uu fiiriyo wixii dhibaatana uu ka khafiifiyo saasuu markaa gudo galay faida alcadaabu cadaabkiibaaba wuxuu u noqdayba cadbun macaan waida alxasnu murugtiina waxay u noqotay sahlun fudayd mar allaala markuu qofka iimaankiisa heerkaa gaaraa sidaa ah falaqad kaana wuxuu ahaa waa salame yatakhawalahu yatakhawaluhu mid u maalindayaa bilmawcidati wacdiga wacdi iyo mawcido ayuu u samayn jiray muxaadarooyin allatii taasoo tahuzu ruxaysa nufuusum nafyaalkooda hazan ruxitaan muxaadaro cajiib badan oo xeel dheer oo quluubtooda ruxda ayuu u maalindayi jiro u akhrin jiray wa yutracu mid ka buuxiya buu ahaa layaaliyahum habeenadoodana biaraji qur'aani biaraji lqur'aani qur'aanka udugiisa iyo carafkiisana habeenkiibuu quluubtooda ka buuxin jiray quluubtooda ayuu ka buuxin jiray habeenkiina qur'aanka e, udugiisa waayo qur'aanku u qiimo badan buu leeyahay habeenkiina qur'aan buu u akhrinayaa maalintiina waa u wacdinayaa oo wuxuu samaynayaa wacdi xeel dheer oo quluubtooda beddeshaan fa idaa hum waaba ayagoo maqmuuruuna ku qaamirsan oo ku maashoosan bidiyaa'ihi qur'aanka iftiinkiisa saabixuuna ku dhex dabaalanaya fii la'la'ihi iftiinkiisa qur-aankana diyaa'iisii iftiinkiisa maqmuurin bay ku ahaayeen waxay ku dhex dabaalanahayeen luulka iyo iftiinkuu markaa leeyahay naasuuna waxay ahaayeen kuwo iloobahayey maa massahum wixii taabtay oo min cinaa'i min canaa'in wa nasabin dhib iyo rafaad labadaba ah cinaa'i iyo naskakii taabtay dhibkiiyo rafaadkiina mar allaala markay muxaadaradii dhegaysteen qur'aankiina ay dhegaystaan wayba iloobaayeen imtahala waa uu fuliyey salamata bin qays liamri khaliifati lmuslimiin muslimiinta khaliifkooda amarkiisii ayuu fuliyey famaa in iltaqaa maba aysan kulminba biahli اlahwaas reer ahwaas xataa carada ilaa uu u bandhigay calayhim korkooda addukhuula soo gelitaan fii diin illaahi diinka alla ay soo galaan fa faacrabuu wanafaruu way ka jeesteen wayna ka carareen way diideen macnaha ballantiibaa ahayd dagaalka ha iska bilaabine war dadka diinka u sharceeq khayrkii wanaagga u sheeg sida marka horeba dadka gobolka mid ay gaalo u ahaayeen loogu sharxay oo ay u rumeeyeen baa suuragala inay u qaataanay u rumeeyaan dilkooda waxaa ka qiimo badan inay islaamka soo galaan adigana kuu qiimo badan asagana u qiimo badan sidaa darteed wuxuu fuliyey amarkii khaliifka maba uusan la kulmin barera hawaas ilaa wuxuu u bandhigay dushooda inay soo galaan diinka alle fa acraduu way jeesteen wanafaruu way ka dideenoo way ka carareen fadacaahum wuxuu ugu yeedhay ilaa icطaa'i aljizya canshuur bixin inay jizya la baxaan fa abow wastakbaruu way dideen wayna kibreenba way diideen shilinna bixin maynay dhaheen mana islaamayno wastakbaruu way isqaadqaadoona way kibreen falam yabqa uma soo harin amaama almuslimiin muslimiinta hortooda baaqi kuma noqonin hayru waxaan ahayn rukuubi alasinnati rukuubi alasinna macnaha waa kinaaya can ilxarbi waa dagaal waxaan dagaal ahayn oo hortooda yaalay ma jiro inay koraan oo ay la rukuubaan ee seefaha ama warmaha isku soo duba hayru waxaan ahayn rukuubi اlasinnati in dagaal la gala maahee wax kale waa la waayey farakabuuha way galeen mujaahidiina ayagoo dagaalamaya fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala raaqibiina rajaynahaya bimaa cindahu waxaa ilaahay agtiisa ahaaday oo min xusni الhawaabi abaalkan ugu fiican ah abaalkan ugu wanaagsan waa xusn xusni hawaab jannadaa loola jeedaa daarat waxaa dhex maray daarat almacaariku dagaal alxaamiyata kulul ama xaamiyata lada kulaylkeedu uu aad u daran yahay laba mararka gobol ka mida ah buu ilaahay qur-aanku ku tilmaamaa subxaana wa tacaala kalaa inahaa laba waa naar huraysa naarta markay guraysa la dhahaa kalla innahaa laba nazaacatan lishaa waxay siibataa buu dhahay ilaahay maqaarka tadacuu man adbara watawalla qofka dib jeestay xaqa nacana way u wacataa ibni cabbaas wuxuu leeyahay way hadlaysaa madax baa intuu ka soo baxay leedahay fulaan ibnu fulaan tacaal ilaya kaalay ii imow ma awadkaaga meeshaa waaye kaalay tadcuu man adbara waxay u wacanaysaa man adbara watawallaa wa jamaca awcaa xoolihiisii intuu kulmiyey aan sakada markaa ka bixinin marka xaamiya tallada dagaal xaamiye ah oo hurayo kulayl badan ayaa dhex maray mustaiirata asharari dhimbilana markaa daadinaya mustaiira ay faafaysa asharari shararteeda xumaanteeda ay faafayso ama dhimbilaheeda wa abadaa fiiha waxay ka dhex muujiyeen alfariiqaani labadii qolo min duruubi albasaalati geesinimada tusaalaheeda maa shay lam tashhad aysan markhaati noqon lahu taasi alxuruubu dagaalo nadiiran la mid ah aan lagu markhaati kicin ilaa fi lqaliili annaadir wax yaroo dhif ah maahane dagaal noocaasa wax ku markhaati kici karo kaasoo kalee jira dhahaya waa la waayey ilaa dhif iyo naadir maahane uma kabacdi maa labisad maba daahimba an injallat ilmacaariku inuu fiidmay dagaalkii waa istaagay inuu macaarigii halgankiis korka imaadkii uu ku dhammaaday can nasrin mu'azarin guul weyn oo lilmu'miniina mu'miniinta u soo hooyatay almujaahidiina dagaalamahay liiclaa'i kalimat اllaah kelimada ilaahay kor noqoshadeeda iyo wahasiimatin jab ayuu ku soo gebagaboobay munkaratin la inkiray oo xun jabkaasoo lilmushrikiina mushrikiinta ku dhacay acdaa illaahi cadowyaalka alla subxaana watacaala saasaa dagaalkii ku soo dhammaaday kuna afjarmay uma ka bacdi maa labisa maysan daahinba labadii qolo dagaalkii dhex marayay an injallati inay ku dhammaatay ama ay ku faydantay almacaarifu iska hor imaadkii can nasrin guul oo mu'azarin adag oo xoog leh guul mu'azar ah waa nasrin mubiin ah oo cad oo lilmu'miniina mu'miniintii almujaahidiina dagaalamaysay liiclaa'i kelimati اllaah iyo wahaziimatin jab buu ku soo gebagaboobay munkaratin la inkirayo xun lilmushrikiina mushrikiinta la hooyatay kuwaasoo acdaa illaahi cadowyaalkii alla ahaa walamaa goortii wadacad ay dhigtay alxuru alxarbu xarbigii awsaaraha culayskiisii waa markuu istaagaa loola jeedaa falamaa markii wadacat alxarbu awsaaraha awsaartii xeryadii dhibkii saarnaa dagaalkii uu dejiyey waa uu markuu istaagay baadara wuxuu u degdegay salamatu bin qays ilaa qismati alghanaa'imi haniimooyinkii lasoo helay in la qaybiyo bayna junuudihi ciidankiisii inuu u qaybiyo fawajada wuxuu ka dhex helay fiihaa haniimadii wuxuu ka dhex helay xilyatan bilad xilyada waa dhar isku joog ah nafiisa oo aad u qaali ah dhar bilad ah ayuu helay isku joog ah oo weliba aadyaad u qiimo badanoo fisfisyo iyo waxyaabaha wax lagu qurxiya dhammaan ay saaran yihiin fa axabba wuxuu la jeclaaday ee salama ay wuxuu la jeclaaday an yudxifa inuu u hadiyeeyo bihaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda inuu bal hadiye ahaan ugu diro ee uu u dhiibo mu'miniinta amiirkooda taasuu jeclaaday waayo halkaa xabba keliya ku jira fa qaala lijunuudihi ciidankiisii wuxuu ku yidhi inna haadihi midkani alxilyata ee biladda ah low qusimad haddii la qaybiyo baynakum dhexdiina lamaa facalt wa samaynayso macakum micigiina shay-an waxba waxay idin samaynaysay idin anfacayso ma laha qofkan haddii la sii kaana wuu rabaa ma la kala googooyn karoo saan bay ku fiican tahay marka waxay idin anfacayso faa'iido ah oo aad ka helaysana idin deeqaysa ma jirto buu yidhi lamaa facalat ma samaynaysa wax macno ah ama idin anfici maysa macakum idinka micigiina shay-an waxba ee fahal tutiiba ma ku qanacsan tahay oo tiib ma ku noqonaysaa anfusakum nafafyaalkiina nafafyaalkiina raalli ma ku tihiin oo raalli ma ka tihiin waaye idaa bacadnaa haddaan u dirno bihaa ayada ilaa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda cumar haddaan u dirno ka warrama faqaaluu nacam waayahay bay dhaheen raalli baan ku nahay fajacala wuxuu yeelay alcidyata biladii iyo dharkii isku joogga ahaa fii safatin sanduuq yar buu ku riday safadku waa sanduuq yar ayuu markaa ku ridayoo saqiir ah wanadaba wuxuu u doortay rajula nin oo min qowmihi qoomkiisii ka mid ah waa bani ashjace wa qaala lahu wuxuu ku yidhi imdi dhaqaaq ila almadiina madiine aad bax buu dhahay madiine u dhaqaaq anta adii wa hulaamuka hulaamkaaga wiilkaaga khaadimka ah adi ii shaqaalahaagii gacanyarahaaga israaca wabashir bishaaray amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda bilfatxi guul ugu bishaaray buu yidhi fadxiga iyo guusha ilaahayna siiye subxaana wa tacaala wa aarifhu sii bi haadihi اlxilyati xilyadaa sii buu yidhi wa aarifhu sii macnaha oo waxaad siisaa buu yidhi bahashaan ayadaa ah mar allaala markii aad u tagtood u bishaarayso oo bishaaradii guushii iyo nasrigii la helay aad ugu bishaarayso hadiye ahaan usii u hadiyey macnaha hadiye ahaan usii bihaada alxilyati xilyada fakaana lirajuli ninkii wuxuu ahaa alshjaci reer ashjaci ahaa fa kaana lirajuli ninkii waxaa uga sugnaadheh alshjaci reer ashjaci ahaa ee loo soo dhiibay xilyadii bishaaradiina loo soo diray maca cumar ibn khaaab asaga iyo cumar ibn khaaab khabarun khabar baa dhex maray khabar baa uga sugnaa arin ama hadal fiihi cibrun wacidaatun cibro iyo waana ku jira cibro iyo waana ku jirta cumarbaa hadiye loo geynaya oo muslimiinta laga qabiyey wixii ka dhici doona meesha waxaa ku jira khabar iyo hadal cibro iyo cidaad markaa ku dhex sugan falnatruk aan u dhaafna laakiin alkalaama hadalka lahu asaga liyarwiya lana si uu noogu soo wariyo khabarahu khabarkiisii binafsihi asagana fahantiisa ilaa say ku dhacday qisadee qof qiso ku dhacday iyo qof ku dhacday qof looga sheekeeyey markay ku wara ku waramayaan ninka ay dhacdadu ku dhacday baa arwacahoo fiicanoo qisadu ku macaan laakiin ninkan ninkan buu sheegay kanna kaa buu usii sheegay kii shanaad iyo kii lixaad baa kuu sheegay been iyo waxaan jirin buu kugu darayaa wax badanna waa kaa dhaafayaa waxaan ahaynna wuu kugu darayaa laakiin qofka markii asagu ku dhacdo dhacdada iyo sida xaalkuu yahay arrintu qabsato markuu kaaga sheekaynayay macaan badan tahay markuu kaaga sheekaynaya bay xanuun badan tahay haddii wax dhiba ay markaa yihiin marka aan u dhaafno wiilkaa hadalka si uu nooga sheekeeyo khabarka asaga lafahantiisa qaala arajul ashjaciy ninkii reer ashjaci ahaa wuxuu dhahay madaytu waan soo dhaqaaqay oo waan soo tegey ana anii wa ghulaamii gacan yarahaydii ghulaamkaygii waa adeegihiisii ama addoonkiisii ila albasrati basra ayaan soo aadnay buu yidhi markii aan ka soo baxnay meeshii waan soo dhaqaaqnay oo basraan nimid fashtaraynaa waxaan iibsanay raaxilatayni laba gaadiid laba raaxilo ayaan iibsanay ama waa fardo ama waa hal wax un raaxilaho markaa la raaco mimaa kii xaggiisaanu ka iibsanay acطaanaa uu na siiyey salamatu bin qays salama ibni qays wixii sahay ahaan uu noo soo siiyey ayaan ka iibsanay wa awqarnaahumaa waan rarnay oo waxaan ka buuxsanay zaadan sahay ilaan dhul dheer bay u socdaan waa rarnayoo waxaan dusha uga rarnay labadaa raaxilo zaadan sahay ama zaad uma yamamnaa waxaan saarnay wajahaynaa labadeenna weji shadra almadiinati dhinaca madiina basra markaan laba rati ka iibsanay ama laba gaadiid oo ansaabna ku raranay wejigeenna waxaan soo saarno safarkeennii ka soo dhiganay dhanka madiina falammaa balaqnaahaa markii aan soo gaarnay madiina falammaa goortii balaqnaahaa aanu soo gaarnay nashadtu waxaan raadiyey amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii fawajadtu waxaan helay waaqifan asagoo taagan oo yuqadii raashin siinaya yuqadii qadasiinhaya almuslimiina muslimiinta zaman amaareed bay ahayd abaar badan baa jirtay sidaa darteed cumar ibn khadaab radia allaahu canhu abaartaa wuxuu ka qaatay kaalin aad iyo aad u weyn waa la karinayaa raashinka muslimiinta baahan baa loo wacayaa saasaa loo quudin jiray dadka asagoo yuqadii quudinaya dheh almuslimiina muslimiinta wahwa muttaki'un ku dengiiga calaa casaahu ushiisa kamaa yasnacu sida uu sameeyo alraaci qowsaarka wiilka arijiraaha cabbaar markuu ariga la soo socdo ushiisu saa ugu cuskadaa waxoogaa saasoo kaleu cumarna radia allaahu canhu saan u raadinaayey aan ku helay asagoo muslimiintii baahnayd quudinaaya ushiisana ku dengiiga kamaa yasnacu araaci sida arijiraha ama qowsaarka uu sameeyo wa kaana cumar wuxuu ahaa yaduuru mid ku wareega cala alqisaa'i xeerooyinkuu ku wareegahay dadka meel weyn baa loogu talagalay lagu quudiyo kaamam inay yimaadaan intaa kadib baa xeerooyin loo dhigayaa afar afar iyo shan shan bay u fadhiyaan xeerooyinkii buu ku wareegayaa wahwa asagoo yaquulu odhanaya ligulaamihi ghulaamkiisii yarfaa la odhan jiray yaa yarfaa yarfaa ow laa yarfa saa soo maa laa yarfa yaa yarfaau yarfaw zid u kordhi haaulaa'i kuwaan laxman hilib ogu soo day hilibkaa ka dhammaaday xeerooyinkiiu saas u fiirfiirina mid walba kii hilib ka dhammaadan wuxuu leeyahay yarqo zid haaulaa'i laxman bal hilib ugu soo dar kuwaan yaa yarfaau yarfaw zid haaulaa'i khubzan kuwaan kibis u keen canjaradyaa ka dhammaatay yaa yarfau yarfau zid haulaai maraqan kuwa maraq ugu soo dar maraqyaa ka dhammaaday calayh salaatu radia allaahu canhu saasuu u wareegayaa waa baahanya wax ma cuni weli cumar radia allaahu canhu sida noo imaan doonta waa ku wareegayaa mid kasta wuxuu leeyahay kanna wax ugu soo dar kanna wax ugu ziyaadi kanna xaalkiisa saa yeel xaaladdaas asagoo ku dhex sugan oo dadkii quudinaya ayaan imid buu yidhi oo aan arkay falamaa goortii aqbaltu calayhi aan soo qaabilay dushiisa oo aan imid qaala wuxuu ii yidhi ijlis fadhiiso fadhiiso howl baa lagu jiraaye muslimiin baa baahan dad baa abaar haysaa dadka inay dhibaatoobaan ama qof allaala qofkii dhibaato ku dhacday caawa baahi ku seexdaa ninka hoggaamiyaa loo haystaa maalinta qiyaamaha sababta asagaa mas-uul ka noqday oo ummaddaasoo dhan u dhaartay tii qaxdee jidka ku dhasha oo dhibaato gaarta asaa loo haystaa maalinta qiyaamaha asagaa u dhaartiinu wax u qaban doono sidaa darteed waxaan loo kala cararaya hoggaaminta ah waa laga carari jiray ma naqaana khibraddeeda waa u cararnaa waa la yaqiinay waana laga carari jiray mar allaala markaan soo qaabila asoo kuwaanna maraqsii kuwaanna muufo ugu dar kuwaana hilibkaa ka dhammaaday jab hiliba u keen ku jira ayaan soo qaabilay buu yidhi falammaa aqbaltu calayhi qaala ijlis fadhiisu ii dhahay fajalastu waan fadhiistay fii adna annaasi dadka sokadoodaan fadhiistay waqudima lii waxaaba la ii keenayba aطacaamu cunto faakaltu waan cunay buu yidhi raashin baa la ii keenay waana cunay falammaa goortii faraqa annaasu dadku ay faaruqeen min طacaamihim raashinkoodii waa la kala dareeray mar allaala markii la baxay dadkii min طacaamihim qaala wuxuu yidhi yaa yarfa'ow irfac qaad qisaacaka xeeradaada qaad buu yidhi qaad alaabtii wax lagu cunahay uma kabacdi madaa cumar waa tegey radia allaahu canhu markii dadkii uu hubsaday muslimiinta waxna ay cuneen markaa buu baxay fatabictuhu waan raacay buu yidhi anigana markuu dhaqaaqay waan ka daba baxay falammaa markii dakhala uu galay cumar daarahu daartiisii uu iska galay cumar idan guriga asagaa iska leh guriga aadan lahayn laakiin istidaan baa loo baahan yahay fasta'dantu calayhi idin baan qaatay anigana albaabkii baan garaacoo ma soo galaa baan idhi faadina lii waa lay idnay faidaa huwa waaba cumaroo jaalisun fadhiya calaa ruqcatin ruqca ku fadhiya oo min shacrin timo ah ruqca gobol yaroo maqaar ah oo timahoodii ku yaala ayuu ku fadhiyaa muttaki'un wuxuu ku dengiigaa calaa wisaadatayni laba barkin oo min jildin maqaar laga sameeyey maxshuwatayni lagu cubay maxshubaha waa marka barkinta suufka iyo waxyaabaha la geliyo ama asboonyada waxaa caloosha laga geliyo lagu cubay liifan bahalka liifka lagu magacaabo waa dadkii hore waxyaabay isticmaali jireen xataa dadkeenni gobol baa soo gaarayo joodariga hadduu asboonyo kalkaal iyo wax naacima yahay maahane bahalka liifka ee qumbaha ah kaasaa caloosha laga gelin jiray markaasuu xabad markuu soo baxo qofku dhabarka ka duri jiray kaasaa lagu guursan jiray afrika dadku iska ma maahane xaalku saasuu ahaayo noloshu saasay ku qiimo badnayd ilaahay subxaana wa tacaalaana dadku markay saa ahaayeen baa diinkii ku dhaqankii waxyaabaheedii aad u wanaagsanaa markii taraf la helay raaxo la helay wax kasta la helay markaasaa diintii laga durqay rasuulka sala allahu calayh wasalam guriga xabsa markuu u hooyanaayo bustuu ku seexan jiray radia allahu canha gurigeeda bustaa hal mar baa intisaal laysugu laabo oo loo dhigo yuu rasuulku seexan jiray sal allahu alayh wasalam cabaar yar kadib waxay ka qabanaysaa feeraha waa soo kacaya waa isgedinaya wax yar kadib way qaban waa istaagayaa salaad buu kacayaa sala allahu calayh wasalam habeen habeenada ka mida ah asna waxay is tiri nebigu waa dhibtoodaye halkii maroo saa loo laabay iyo mar labaad haddana sii laabtay saasay markaa ugu dhigtay rasuulka waa jiiftay sala allahu calayh wasalam ilaa laga gaara salaadii subax amase ay dhaafi rabtayda qiyaamkii laylka ah degdeg buu u kacay war yaa saa iyeele buu yidhi saa yaa iiga dhigay sidaydii iigu celiya radia sal allahu alayh wasalam sidaydii hore iigu celiya waayo waaba kici waayeyba marka saa darteed waxaan la kici la'nahay waa gogolaha xariirta ah iyo waxyaabaha naacimka ah iyo dhafar ka badan habeenkii inta la dhafro waxyaabaha t tvgii iyo banooniga la fiirsana in lagu dhafro wakhti dambe hoosna waa naacim korna waa bustan naacim ah jawigii wuu qabow yahay qaar xaasas baa ag jiifaa see loo kacayaa marka way dhib badan tahay marka aad iyo daarta akhir maha la fiiriya walaalayaal fa faidaa huwa jaalisun calaa ruqcati min shacab ayuu ku jiifaa ruqacoo shacab ah tima qaarka leh muttaki'un wuxuu ku dengiigaa calaa wisaadatayn laba barkimood oo min jildin maqaar ka samaysan maxshuwatayni lagu cubay oo xashwi looga dhigo caloosha laga geliyey liifan bahalkan qumbaha ah faaraxa wuxuu ii soo tuuray lii aniga ixdaahumaa midood kaasaaba lagu sharfayba mid baa loo soo tuuray fa fajalastu waan fadhiistay calayha dusheeda waan ku fadhiistay buui wafdi buu qaabilayaa wufuudeeda meelaha lagu qaabila tv-ga ka fiiriya sida ay yihiin ninkani waa cumar bnu khaaab radia allahu canhu ilaahay subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga iyo xaqa carabkiisa la yeelay wuxuu ku dengiigaa maqaar caloosha qumba oga jira mid buu ii soo tuuray fajalastu calayha waan ku fadhiistay wa idaa khalfahu gadaashiisa sitrun astur baa ku yiilay qolqol qolqol baa ku asturnaa faltafata wuxuu eegay naxwa sitri dhankii qolqolka sitrigii iyo daahii yuu saa u firiyey cumar wa qaala wuxuu yidhi yaa ummu kalhuum ummu kalhuumey hadaa ana أعطnaa غadاءna nasi waxaad noo hayso waa xaaskiisa umu kalum umu kalum ken buu yihi waxaa macquula cali bn abi aalib inuu dhalay gabadhan inan yar bay ahayd umu kalum cumar baa markii dambe guursado غadاءna buu yihi acطinaa غadاءna nasi waxaad noogu tala weli waa baahan yahay muslimiintii wuu soo quudiyey wax ma cunin nasi buu yihi qadadeena iyo waxaad noogu tala faqultu fii nafsii ninkii baa dhahay rajici ah naftayda waxaan ka idhi maadaa casaa muxuu mudan yahay maxaa la arkaa an yakuuna inuu noqdo طacaamu amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiir mu'miniinka طacaamkiisa alladii qasa bihi nafsahu naftiisa qaaska u ah maxaa loo keeni doonaa maanta fiish maa loo keeni doonaa jikin maa loo keeni doonaa steki maa loo keeni doonaa muxuu noqon doonaa amiir mu'miniinka aanay isiri buu yidhi ilaa ninkaa nin madaxa ah waa nin dadkao dhan madax u ah muxuu noqon doonaa raashinka amiirkumuminiinka ah waa fiiriyey waxoogaa buu sugay khasa bihi nafsahu naftiisuu isugu talagalay fanaawalathu waxay u soo dhiibtay khubsatun khubs muufo oo bizaytin saliid leh macnaa saliid baa lagu dubay calayhaa milxun cusbaa dusha ka saaran allahu akbar lam yudaq aan la dakiiqinin aan aan la burburinin sideeda ukuskuusan aa loo soo saar saaray xataa haddii inta la shiido waad aragteene macalayarari bay ku jiraa muqaayadaha dadka gool baa sokor xataa haddii saas laga dhiga qiimun bay lahaan lahayd sideeda ukuskuusanoo aan la dakiiqinin aa korka laga soo saar saaray kibis oo saliidaysan ma aha mid saliid lagu cunaayo ayadaa mar hore saliid lagu dubay calayhaa minxun cusbaa dusha looga soo saaray lam yudaq aan la burburinin faltafata ilaya anuuba isoo fiiriyeyba wa qaala kun cun buu i yidhi cun waa raashinkii uu islaahay maxaa la siin doonaa muufay noqoto cusba lagu cunaaya famtahaltu waxaan fuliyey oo aan u hoggaansamay amarkiisii famtahaltu waan fuliyey oo waan hoggaansamay amarkiisii waakaltu qaliila waxaas maa la cuni karaa wax baa iska taataabtay buu yidhi waakaltu waxaan cunay qaliilan kistoo yar waakala huwa asagana wuu ma arkin axada axsana minhu ka wanaag badan xaggiisa aklan xagga cunitaanka sida wax loo cuno aadaabta loo cunaayo akhlaaqda loo cunaayo ma arkin qof ka fiican midigtaa lagu cunayaa midigtaa lagu cabayaa bidixdaan ku cunnaa maanta raashinka bidixda iska ilaaliya buu odhan jiray nebiga sal alla alah wasalam hana ku cunina hana ku cabina shaydaankaa ku cune ku caba haw shaydaanka anaaba haystee qaar baa ku dhahaya haw shaydaan cabkuka cunaya shaydaan baa wax cunaa rasuulkii ayuu rasuulka yidhi sal alla alayh wasalam saa darteed ayuu nebigu nin agtiisa wax ku cunay gacanta bidixda ah markaasuu dhahay war midigta ku cun lastadacbun ma awoodi karin kama mancin ilaa kibir maahane kama go'na nabar ugama yaalo dhaabac ugama yaalo ma awoodi kara buu yidhi allow ha awoodin buu dhahay rasuulka sal alla wasalam maalintaasay ugu dambaysay inuu gacantiisa kor u qaado way kagto way qalashay sunnada nebiga aad iyo aad bay muhiim u tahay walaalayaal midigta ku cun sunno le ku leeyahay qaarkood qaar waxay leeyihiin haddaan midigta goob ku qabsado koobka ee sharaabka saliiddaa gaaraysa saliidda nebiga sal allau alayh wasalam baa yidhi be qabe maa qabatid teeda kale waxaad ku xisaabtantaa ama ilaali ama dhawr ama saliid ka dhawr cid wax ku cabaysa gadaashaada ma jirto inaa in dhaqa maahane weligaas waxay adig markaasaad arkaysaa sandwich buu gacanta midigta ku haystaa wuxuu ku cabaana bidixda ku haystaa jaamici waaya jaamacada soo dhameeyey shahaadooyin u wataa ma yaqaan habgoc loo cina rasuulku tilmaamay sal alla alay wasalam dadkaasaa rabnaa inayna hogaamiyaan marka akala wuu cunay huwa famaa ra'aytu axadan axad ma arkin axsana minhu kaga wanaag badan aklan xagga cunitaanka xagga cunitaanka qof kaga fiican ma arkin cumar radia allahu canhu sunnadoo la ilaaliyo akhlaaqdoo lagu dadaalo aadaabta wax loo cunaayo dhammaan asagaa ugu horeeyey radia allahu tacaala canhu salamo ninka lagu magacaabo guriga nebigan ku noolaa buu yidhi canug yar baan ahaa markaan wax cunay carruurtu waa iska taqaanaan sacanka meel kastay ka qaadanayaan markaan wax cunay tatiisheedii gacanteeda waxay ku wareegi jirtay xeerada dhinacyaalkeeda waa canug yariisa yaa ghulaam buu dhahay nebiga yarow sami illaah dhe markaad cunayso wakul biyamiinika minigtaadana ku cun wakul mimaa yaliik gaarkaagana ka cun agtaada xataa akhlaaq xumo meel kastaad hadday dadku badan yihiin sidaa darteed ayaa canuga yariisku abaabinayaa rasuulka sal اllau alayه wasalam abaabinaya aabihaba midigta ku cunaya cunug maa maanta jira aabiyo wax kasta ilan shayطaanka inta badan ama sidiisaba bidixduu ku cunaa bidixduuna ku cabaa wax walba oo xumaanana bal u fiirsada sigaarka dadkaa inta badan bidixday ku qaataan u fiiriya idinka qaadka markii inta badan bidixdaa saas loo goostaa u fiiriya wax badan shayطaan inuu la socdaad fahmaysaa sidaa darteed cumar radia allahu canhu famaa ra'aytu axada axsana minhu aklan ka cunitaan fiican uma qaala wuxuu dhahay isquuna warna waraabiya gidaarkii dadkii ku jira buu la hadlay xaaskiisii fajaa'uuhu waxay ula yimaadeenay u keeneen biqadaxin weel fiihi sharaabun uu ku jiro cabitaan oo min sawiiqi shaciiri shaciirta sawiiqeeda daangadeeda ah shaciirta sawiiq ayadoo laga sameeyey waxaa la samayn jiray waa la shiidi jiray marka la shiida sida mushaariyadoo kale loo qasi jiray waxyaabo badan baa la sameeyaa maanta ayadoo shaciir ah oo oo oo qallalan baad arkaysaa oo budo ah waa la qastaa waana la cadaa qaar baa cananaas laga sameeyaa qaar baa wax laga sameeyaa marka waa taa-un macnaheeda sharaabun min sawiiqi shaciiri shaciir sawiiqeeda sharaab ka samaysan fa qaala wuxuu yidhi ocdu rajul war ninka siiya awala marka hore xataa iskama bilaabayo radia allaahu canh faacطuunii way isiiyeen faakhadtu lqadaxa weelkii baan qaatay fasharibtu waan ka cabay minhu qaliilan waxoogaa yar id wakti kaana uu ahaa sawiiqii sawiiqiygii adyabu mid ka fiican minhu xaggiisa ajwad kana qiimo badan ajwad ahoo aad uga sii fiican midkaan annaga isticmaalna kana ka fiicnaa uma kabacdi akhadahu wuu qaabtay cumar fashariba minhu wuu cabay xataa rabuya ilaa uu dhargay uma kabacdi qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah ilahay baa maad iskale alladii allihii aطcamanaa na quudiyo fashbacanaa na dharjiyey wasaqaanaa na waraabiyo faarwaanaa na haraad tiray faarwaana na dharjiyo biyaha naga dharjiyey macnaha na haraad tiray allahaasaa mahad iska leh ka lagucadaa inta la tuuraa la dhaqaaqaa maanta mahadin alle ma jirto bismi illaahi ma laha waxaa loo baahanay marka wax la cunaayana bismi illaah marka la dhameen ilaahay lagu mahdiya subxaana wa tacaala ilaahay raalli buu ka noqdaa addoon cunay cunitaan cunay agla ama luqmad oo ilaahay ku mahdiyey cabitaan cabay oo rabbi ku mahdiyey raalli buu ka noqdaa subxaana wa tacaala waayo biyahaan aan cabayno caanahaan aan cabayno waxaasoo dhan nimcooyinka allay ka mid yihiin waxyaabaha ilaahay noogu nimceeyey ka mid yihiin subxaana wa tacaala sababtu waxay tahay qur'aanka fiiri afara'aytum ma afara'aytum almaa aladii tashrabuun biyaha aad cabaysaan ka warrama aantum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun ma idinkaa daruuraha ka soo dejiye buu dhahay ilaahay mase anagaa soo dejinay bal aadam haddaad keeni kartaan ma wasaaradda biyaha keentay aantum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun low nashaa jacalnaahu ujaajan haddaan dooni lahayn khareeraan ka dhigi lahayn buu dhahay ila subxaana wa tacaala markaasaa carabka markaas tufi lahayd haddaan rabi lahayn ujaaj baan ka dhigi lahayn kama dhigina falowlaa tashkuruun maad shukrisaan marka markaad cabtaan oo haraabkii oonka intuu kaa bato ama maanto dhan aad soonnayd galaas intaad qabsato asagoo qabow aad cabto xididada iyo kulli ay wada galaan alxamdulilah maxaad u dhihi weyseen maxaa loo dhihi waayey falowlaa tashkuruun alxamdu lilaahi aladii acamana faashbacanaa na dharjiyey wasaqaanaa na waraabiyo faaroanaa naharaa tirtiray cinda daalika iltafattu ilayhi markaa kadib baan eegay wa qultu waxaan idhi ji'tuka waxaan kaaga imid ji'tuka waxaan kuu wadaa oo aan kaaga imid birisaalati risaalaan kuu keenay yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeediyo risaalaan kuu wadaa faqaala min ayn xaggeed iga wadaa faqultu min cindi salama bin qays salama bin qays agtiisa faqaala marxaban soo dhawow soo dhowaashaa u sugnaatay bisalama bin qays wa marxaban birasuulihi rasuulkiisana marxabbaa u sugnaatay waxaan kaaga imid oo aan kaaga keenay risaalo mu'miniinta amiirkooda faqaala min ayna xaggee faqaala min cindi salama bin qays faqaala marxaban bisalama bin qays wa marxaban birasuulihi xadinii iga sheekay can jeyshi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda iga waran wax baahnaa ma jira wax dhibaataysnaa ma jira wax daawo loo waaye ma jira faqultu waxaan iri buu yidhi kamaa tuxibu ya amiira اlmu'miniin saad jecleed baa ku sugan mu'miniinta amiirkoodiyo asalaamatu nabadgelyo wاdufra guul calىa caduwihim cadowgooday ka guulaysteen iyo wacaduw allah cadowgii ilaahay wabashartu waxaan ugu bishaareeyey cumar binasri guushi وأخbartu waxaan u sheegay khabر الjeiش ciidanka qabarkooda jumlatan wa tafsiilan si duuduub iyo si kala dhacdhacdhaga ah labadaba jumla wa tafsiilan si isku jir jir ah iyo si kala baxbaxsanba waanuga sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa maad iska leh acطaa siiyey oo oo fatafadala ka fadliyey wa ancama nimceeyey oo faajzala akara badiye nimcada ilaahay siiyey khayrkaa iyo wanaaggaa haddana u fadilay u nimceeyo nimcadii u badiyey allahaasaa mahad iska leh uma qaala wuxuu ii yidhi hal mararta bilbasra basra ma soo martay basra ma soo martay faqultu waxaan idhi nacanhaa yaa amiira almu'miniin qaala kayfa almuslimuun say ahaayeen muslimiinta waa saan tilmaanayo hadhow in la qabsaduu ka baqaya maalinta qiyaamo idheen asagaa mas-uulka ah maalin buu ooyey baa la yidhi radia allaahu canhu isagoo ooyna ayaa la arkay maxaa ku ooyeyey ciraaq buu yidhi iyo furaad meelaha dhagxaanta taallaanka oynaya ratigii ku turan turoodoo ku kufa anaa la haystaa maalinta qiyaamaha way anaa hoggaamin tahaya iska daa bani aadam iska daa muslim iska daa wax gale geelka kufayuu ka oynayaa radia allahu tacaala canhu waan soo tilmaanay casharka bilowgiisa habeenkii saasuu u wareegayaa radia allahu tacaala canhu cumar cumar saasuu markaa u wareegayay habeen asagoo wareegayo arkay ilmo oynaaya tiihooda saasuu ugu soo lexday waa saddex cunug hooyaa haysaa mid waa sii hurdaaye midna wuxuu lahaa hooyo hooyo baahayaa i haysaa ka saddexaadna wuxuu lahaa hooyo waxaan dabka saar ma bislaanayaan miya waxba uma hayso biyaa dabka la saarayo biyii bay babinaysaa digsiga biyaa ku jira waxay rabtaa bal intay isleeyihiin waxbaa bislaanaya inay dhacaanay hurdaan ille wax kale haysata ma laha kuwa oynayo dhaay oo yajuucooya baahi kuwa wuxuu leeyahay waxaan ma bislaanayn miyahoy baad saartay kuwaaba sii hurdayba waa sii hurdaaye cumaraa ku leexday markaasuu yidhi maxaa dhacay amadi ilaahay addoontii allay maxaa kugu dhacay ciyaalkaanaan meesha ku maaweelinaa bay tiri waxna uma haayo maxaa ku jira digsiga biyaha ku jira maxaad u karin rabtaa waxaan u karinayo ma jirto yaa dhibkaan ka sheeganaysaa cumar baan ka sheeganayaa bay tiri radia allahu canhu cumar ayaan ka sheeganaa waayo asagaa hoggaaminta islaamka haaya asagaa mas-uul naga ah asagaa ilaahay amarkeenna u dhiibay waanana hilmaamay bay tiri gabadhii ma oga ina inuu cumar yahay cumaraan ka sheeganayaa cumar indhihiisa biyo waa istaagi waayeen radia allaahu canhu waa dhaqaaqay wuu iska baxay wuxuu aaday baytulmaalka ii fur buuri waa habeen wakhti dambe ah waa la furoo daqiiq iyo mishaariye iyo boorashii waxbuu u soo qaadaya caana boorihii ninkii xamaaliga isla markii qaato dhabarka saari rabay hasaarin buu dhaa ani iisoo saar cumar radi allahu canh gacankii am calaya yaa amiira almu'miniin adimaa kuu saaraa mase anaa saara bal calaya ani ii saar ad ii qaadaya dembigayga maalinta qiyaama buu dhahay radia allahu canh adimaa maa dembigayga xambaaraya aakhira marka la tago cumar dhabarkuu ugu keenay meeshuu usoo dhigay oo kari buu yidhi waa la kariyo wixii baa soo badbaday waagaa beryi rabaa ninkii la socday beer cumar oo naga keen wallaahi inaanan ka tegeen buu yidhi ayagoo ooynayaan u imid ilaan arka ayagoo qoslaaya radia allahu tacaala canh dadkaasaa madax ahaa hogaamin dadkaasaa ku fiicnaa madax waana dhaaftay wallaahi inaanan ka tegaynin ayagoo ooynayaan u soo galay ilaa aan arka ayagoo cunaya oo qoslaya buu dhahay radia allahu tacaala canhu xaalku ilaa heerkaa gaaro ilaa la helo madax saa uga fikirtay ciyaalka yaryarka ah wanaagii khayr la gaari maayo walaalayaal wax kastoo la sheegaba waa la iska caadaya waa la ordaya waa la dooranaya waa la iska waxaynaya maahane waa kana markii loo dhiibaya wuu diidanaa radia allahu canhu sideedaba hogaaminta wuxuu dhahay nebiga waxaan meeshii loogu talagalay dhigi karaa qofka ka cararaya kaa u dhiiba haddaad aragtaan qof usoo ordayna u diida waay maba maba samayn karaba sida loogu talagalay cumar radia allahu canhu xaaladiisa saasay ahayd isla waktigan dadka uu quudinaayo meel baa xoolo inta lagu qalay cumar intuu yimid yaa beerkii iyo garabkii waxyaabihii inta loo soo diyaariyey yaa meesha loo soo dhigay ciyaalka ma la siiyey buu yidhi saddex beer wax ma cunna asaga ciyaalka ma la siiyey maya ii siiya buu dhahay waa la siiyey mar allaala markii la siiyo wax yar codsaday wax yar oo biyo ah ama wax noocaas oo kale ah calooshu markay baahida aad uga badato xabad timira markaad ku ridda way qaylinaysaa baa ka yeelaysaa cumar calooshiisii way qaylisay jucjuclay buu yidhi ama ha jucjuclaynin calooley wallaahi inaan xabad timira kugu ridaynin ilaa muslimiintu way dharagtay radia allahu tacaala can ayli buu dhahay weliga waxaa weligaa doortamee wallaahi xabad timira kugu ridi maayo jeeray muslimiintu dharagto marka xaalku saasuu ahaa walaalayaa arrimaha marka la tilmaamaye la leeyahay hogaamintu dhibkeeday leedahay xaalkeeda waa sidaa marka amiirka mu'miniintaa saasay xaaladiisu ahayd kayfa almuslimuun say ahaayeen faqultu waxaan idhi buuhi bikhayrin min allah khayr ilaahay xaggiisa uga sugnaa faqaala kayfa alasxaab suuqa ka warrama sicirka qofkas wuxuura muugadayaa sicir barar maa jiray ka warrama xaaladaana sicirkii buu ka fikirayaa faqultu ascaaruhum arkhasu ascaaran sicirada adduunka kan ugu raqiisan bay ahayd qaala wa kayfa laxmu hilibka iga buu yidhi hilib mala cunaaye hilib ma jiraa geel malaqalaayey wa kayfa laxmu faina alaxmu hidibka shajarat اlcarabi waa carab geedkeede waa carab waxay ku kortee hidibka waaye iga warrama walaa tasluxu alcarabu carabu ma hagaagto oo ma islaaxdo ma kubacdo ilaa bishajaratiha geedkeeda maahane geedkeedana waa hilibkeeda aad bay hilib jecel faqultu waxaan idhi allaxmu kaiiru wafiirun hilibku aad buu u badnaa meel kasta waa daadsanaa amiir muminiin faltafata wuxuu eegay cumar ila sufati sanduuqii yaraa alladii maci micigayga ahaa wa qaala wuxuu dhahay maa haada aladii biyadig waxaana gacanta ku wadana waa maxay faqultu waxaad idhi lamaa nasarana allah markii alla nooga gargaaray calaa caduwinaa cadowgeenna jamacnaa waxaan isku soo ururinay alghanaa'ima haniimooyinkii fara'aa wuxuu arkay salamatu salama fiiha haniimooyinka dhexdeeda xiliyat xilad buu ku arkay bilad waa dhar isku joog ah faqaala liljundi ciidankiibuu ku yidhi inna haadihi midkani low qusimad haddii la qaybiyo calaykum korkiina lamaa balagad gaari maayo minkum xaggiina shay-an waxba ma idinkala gaari karo fahal tudiibu ma ku fiicnaan kartaa oo maku qanacsan tihiin nufuusukum nafyaalkiina idaa bacadtu haddaan u diro biha kan alamiiru اlmu'miniin faqulnaa faqaaluu waxay dhaheen ciidankiina nacam haa uma kabacdi dafactu ilayhi wuu kuu soo dhiibay xaggiisa uma kabacdi dafactu ilayhi bisafati wuxuu igu soo riday oo uusoo kua soo diray xaggiisii ou ku soo diray sanduuqan sanduuqan baa intuu ku soo riday uu markaa kuu soo diray falamaa fataxahu markuu fiiriyey oo wanadara uu arkay ila alfusuusi fisfiska inta badan dumarkaa isticmaalaa waa dharka gacmaha waxyaabahay ku dhadhegsadaano fisyaal waa looniyo allatii fiihi taasoo ku dhex sugan biladii min bayni axmarin wa asfarin wa akhdarin cagaar casaan jaale guduud isku jira ah wasaba waa booday cumar sanduuqii dharkii markuu arkayba wuxuu ka booday min majlisihi meeshii uu fadhiyey wa jacala wuxuu saaray ama uu yeelay yaddahu gacantiisa fii khaasiratihi kelidiisa keliduu saa u qabsaday wa alqaa wuxuu tuuray bisakati sanduuqi cala alardi dhulkuu ku tuuray fantaara waxaa daatay maa fiihi wixii ku dhex sugnaa daata اlyamiini wadaata الshimaal bidix iyo midig bay u kala daateen waa tuuray baalkii waa booday asagoo dhanba fadanna الnisaa dumarkii qowladda ku jiray waxay u maleeyeen annii uriidu inaan doonayo iqtiyaalahu dilitaankiisa nin cadowgiisa guriga usoo galay ee dil sababtuu u booda naxdintii iyo orodkuu orday waxay u moodeen nin dili raba inaan ahay faaqbalna way soo qaabileen naxwa sitr dhankii qolkay yimaadeen asturka uma اltafata ilaya wuu isoo eegay wa qaal wuxuu yidhi ijmachu aroori kaali gurbi wuu yidhi gurku ah wa qaala ligulaamihi yarfa gulaamkiisa yarfana wuxuu ku yidhi idribhu garackan ul soo qaado waawjihu xanuuji daraga badatay garac buu dhakan aroori adigan inta lagu garaacayo fajacaltu eh, waxaan guda galay ajmacu inaan gurbinayo mantasara wixii qurtay oo min asafati sanduuqii ka daatay oo yarfa'na yadrumni uu garaacaayo olba intuu iisoo qaatay yuu garaacayaa uma kabacdi qaala wuxuu yidhi qum istaag warkac hayra maxmuudin kula mahdiya ma tihide bax maxmuud ma tihide adiga laa anta walaa saaxibuka adii saaxibkii kusoo diray labadaba adi iyo iyo ninkaas salamaba dad maxmuud ah oo khayrna ma tihiine iga kac buu yidhi kac meesha ka tag qum hayra maxmuudin kulla mahdiya kayrkii adoo ah laa anta adii walaa saaxibuka saaxiibkaagaba wax khayrna ma tihiine faqultu waxaan ihi buu yidhi i'dan lii ifasax bimarkabin gaadiid yaxmulnii iqaada ani iyo wagulaamii gulaamkayga ila alahwaas ahwaas baan ku noqonaaye gaadiid nasiib buu yidhi waayo faqad akhada wuu naga qaaday gulaamuka wiilkaaga raaxilatay labadaydii raaxilo labadeennii raaxilo ghulaamkaagii gacan yarahaagaa naga qaaday ee na sii gaadid aan ku tagno fa qaala wuxuu dhahay cumar yaa yarfa'u yarfa'ow acطihi sii raaxilatayni laba gaadid sii oo min ibli sadaqa sadaqada geeleeda ka sii lahu asagii walihulaamihi hulaamkiisa asii hulaamkiisaba laba gaadiid ka sii geelka sadaqada saasuu noo yidhi uma kabacdi qaala lii wuxuu ii yidhi idaa qadayta haddaad ku dhammaysato xaajataka dantaada minhumaa labadooda labadaa raaxila haddaad dantiina ku dhammaysataan oo wawajadta aad hesho man mid huwa asaga axwaju kaaga baahi badan lahumaa labadooda minka xaggaaga fadfachumaa ilayh sii buu yidhi labadaan adimelid waa xoolaha dadweynaha waa hantida dadweynaha ku tag oo xaajadaada ku qabso labadaan gaari markaad dantaada ku dhammaysato ku baahan haddaad aragto ku wareeji fadfachumaa ilayhi qultu waxaan idhi afcalu waa samaynaya yaa amiir اlmuminiin nacam waa yahay afcalu in shaء allah waan samayn haddii rabbi idmo uma اltafata ilaya waa isoo eegay wa qaala wuxuu ii yidhi amaa wallaahi waa cumar allan ku dhaartaye lain tafaraqa اljundu ciidanku hadduu kala tag tago qabla an yuqsama intaan lagu qaybin fiihim dhexdooda haada alxoliy biladan ayada ah laafcalanna waan samaynayaa bika adi iyo bisaaxibika saaxiibkaagaba alfaaqirata musiibo dhabarka idinka jabisaan idinku samaynaa buu dhahay hadda gaadsii dhaqso orotag ninkii dhammaayo hogaamiyahee loo keenay hadiyaddii waxyaabihii kale hadiyaddii baa loo keenay waxaa loo keenay waxyaaba dadka aan la siinin meeshuu qaadan lahaa dadka kale uu ku gubaabin lahaa wuxuu yidhi maya waxaa ma jiraan waana sidaa sida loo baahan yahay habkaasaa markaa loo baahan yahay ka gaarsiiyey wallaahi hal nin oo dadkaa ka mid a ah haddii wax laga siin waayo adi iyo saaxiibkaaba ogaada dhabarkiina waxbaa ku yaala famadaytu waan soo dhaqaaqay min tawiyi isla markii buu yidhi isla markiigaasaan soo dhaqaaqay xataa ataytu ilaanu imid salama wa qultu waxaan ku idhi maa baaraka allaahu lii ilaahay iima barakaynin aniga fii ma fii bihi waxaad igu khaas yeeshay hawshaad si qaaskaa iigu dirtay wax khayra kama helin waayo macnaha aqsim haada alxudiy war qaybi buu dhahay biladan fii jundin ragga ku dhex qaybi qabla ad taxilla bi intaysan ku degin aniga iyo wa bika adiga daahiyatun musiibo aad yaad u dhib badan daahiya waa musiibo war intuusan musiiba nagu dhicin uusan cumarna garaacin ila wixii kusoo dhacay buu og yahay hadda qaybi buu dhahay wa akhbartu wuxuu uga sheekeeyey alkhabara wa akhbar wa alkhabara wuxuu uga warramuu uga sheekeeyey khabarkii wixii dhacay famaa haadara kama istaagin majlisahu majliskiisii waa salama bin qayse ilaa bacda an qasamahu markuu ku qaybiyey kadib maahane fiihim dhexdooda markii wixii qof kasta taanaba ha soo gaarto ama kumiye uu ku kala qaybiye kadib ayuu markaa meeshii ka kacay saba ibn qays nin cajiib badan buu ahaa cumar radia allahu canhuna darsi cajiib badan buuna baray meeshaa waxaa noogu dhammaatay saxaabigii waxaanu geli doonaa haddii rabbi idmo mucaad ibnu jabalin iyo qisadiisii cajiibka badan iyo habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala inta ka horaysa wabilaahi tawfiiq allahu aclam